alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayh wala alih wasaxbi wasalam waxaynu maraynay kitaab ljanais oo buluq maram aynoo dhamaaday dhowr xadiis baa halkan ku yaalla oo zawaa-idda cumdatulaxkaamka ah oo qaarkoodna aynu macnaha ku dhow ku soo maray aynu raacino qaala asheekh raximah اllah wcan jaabir ana nabiya salى اllahu alayhi wasalam salaa calى الnajaashiyi fakuntu fi الsafi الthani aw الthalith jaabir wuxuu yihi ana nabiya sala اllahu alay sl nebigu sallaa uu ku tukaday cala najaashiyi najaashi buu ku tukadayoo fakuntu waxaan ahaa fi safi الthaaniy safkii labaad aw الthaalisi ama safkii saddexaad baan ah xadiis hore oo xadiiskan ka waadixsan baynu soo aragno rasuulka alay slat slaam inuu banaanka u saaray saxaabada dabeetna maalinta u dhintay oo weysiiyu ku tukaday xadiiskan wuxuu sii adkeynaya arrintaasi oo dabeetna markaa safkii uu ku jiray buu sheegayaaba ka labaad ama ka saddexaad bana waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiska in sufuuf loo sameeyo salaada janaasada laftigeeda وعn cبd لله بن عabاs radي الlه عnهma aن نabiya slى الlaه عليه slm nabgu sallىa عalىa qabrin sallaa wuxuu ku tukaday calىa qabrin qabri bacdama dufina markii la aasay kadib fakabara عalayhi arbacا afar jeer buuna ku takbiirtay xadiiskana waxaynu kusoo maray almarأaة الsawdaa alati kaanat taqumu lmasjid gabadhii masaajka xaari jirtay riwaayad qaarkoodna inuu nin ahaa baa kuso aroortay marka xadiisku wuxuu daliilu yahay un qof dhintay oo qabrigii ku jira ciddii aan aaskiisa marka hore salaadiisa soo gaadhin inay u banaantay inay qabrigiisii ku tukadaan oo salaaddii janaasada ay noqonayso kabar calayhi arbacan afar buu ku takbiirsan waa si afartii rukni ay lahayd ay lahayd waa la isweydiin karaa oo inaan maalin hore xafilaya inaan saada qaadin ka soo qaad waxaad soo gaadhay salaaddii janaasada oo takbiirtii saddexaad la wado maxaad sameynaysa haye halkaasumaad kala qaadaysa marka aduu matalan soo qaad xilligii meydka loo ducaynaya baad soo soo gaadhay meydkun baad u ducaynaysa saasaanad kaga baxaysaa oo hadhow soo celmaysa waaye ninkaa warkiisu waa cadi haye halkuu soo gaadhu ka bilaabaya waanu dhamaystira u qalaynaya intii kale oo isagu tusaale ahaan takbiirtani waxay u tahay tii koobaad bay u tahay oo faatixadii bu akriyaya waayahay ikhtalafa alculamaau calaa qowleyn haye haye <laughs> fadal waanu kala baxaya qowl baan ka arjixday adu markaa labadaaba waa la yidhi labadaaba he waa la yidhi oo hadday kuu suurto gelayso oo dee waa tan meydka markiiba hore loo qaadayo haddaad ogtay meydkii inaan hore loo qaadayno adigu ma garanaysa ka dambe imaamka oo sidaadaa iskaga dhamaystiray si deg dega haddii kana halkaa kala baxo intaad ka soo gaadhay baa ku ansaxaysa wa can abi muusa cabdillahi bni qays ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam beriya min alsaaliqati walxaaliqati washaaqa ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam beriya wuxuu beri ka noqday min aلsaaliqati tabaroorata alatii tarfacu sawtaha wاlxaaliqa alatii taxliqu shacraha ta timaheeda xiirta washaaqa alatii tashuqu thawbaha ta maradeeda sheexsheexda oo manaa waxa weya cinda almusiiba de wey markay masiibadu ku dhacday dhimashadu dumarka sidaa sameeya rasuulku beri buu ka noqday asaaliqa asaaliqa bisiini wasaad labada waa la yidhi eh? qaala almusanif waxau yihi almusanif asaaliqa alatii tarfacu sawtaha cinda almusiiba waata codkeeda kor qaadaysa markay musiibadu ku dhacdo waa baroorti marka waa dhaqankii jaahiligaay samayn jireenoo waxay samayn jireen markaa inay marada googooyaan washaqi lshuyuub rasuulku alay slatu slaam wuu diiday dharkaa la jeexjeexayo juyuub marada inta halkaa sare kasoo bilaabo maysaa ujeexi jireen jaybku waa xagga sare halkaas raqabada wey dhabanadana way iska garaaci jireen timaha gabadh intay markaa rifto ay furfurto ayay dhulka isla dhacaysay oo ay barooran jirtay dhaqanada markaa waxay kasoo horjeedaan dhaqanka noocaas wuxuu kasoo horjeedaa qadarkan ilaahay subxana wa tacaala qofkaasina waxa weeyaan waa qof u cadhooday qadarkiisaas culimaduna waxay dhahdeen annaasu cinda almusiibati arbacu darajaati sheekh ibn cuthaymin oo kale kitaabu tawxiidka iyo markuu sharxayo uu sheegaaye annaasu cinda almusiiba arbacu darajaat waa afar darajo mid waxa weeyaan atasakut inuu cadhoodo atasakut iyo alsabr wاshukr wاlridaa wاshukr maxaa u horeeya atasakut alsabr alridaa ashukr afartaas oo dee tasakudka rasulku wuxu uhi alay slat slaam ina allaha ida axaba qowma ibtalaahu ilaahay cid markuu jeclaado wuu imtixaama faman radya falahu ridaa waman sakida falahu sukt masiibadaasi markii dadka ku dhacdo la imtixaamo amba ha lagu imtixaamo faqri amba xanuun ha lagu imtixaamo ama amni dara ha lagu imtixaamo amba wax kale lagu imtixaame ilahay dadka waa imtixaamaya dadka wanaagsan imtixaankaa qaarna way ku sabrayaan way ka soo baxayan walanabluwanakum bishayi min alkhawf wاljuuc wanaqsi min alamwaali walanfusi wasamaraat wabashir saabiriin markaa qofka raalli noqdo idhahde ilaahay sidaa uu ii dooray qadarka ilaahay sidaa uu ii dooraysa ilahay isagaa idan dantayda yaqaanee raalli baan ku ahay falahu rida ilahay agtiisa muxuu ka yeelanayaa inuu ka raalli noqdo waman sakida falahu sukt ka cadhoodaana cadhow yeelanaya qodobkaasina waa qodob aad iyo aad muhiimo adduunyadu sidaad doonaysa noqon mayso wax badan baa kaa hor imanaya imtixaanaad badan baa dhacaya mar haddaad ilaahay xaggiisa ku xidhantahood muslimtoo wanaagsan alla subxaana watacaala wuu ku saafigaraynaya dahabka marka la doonayo in la saafigareeyo dee waa la shiilaa soo maahalo waa la kala saaraa marka waxyaalahan qofka ku dhacaya iyo waxyaalani qofkiibay ayay soo saarayaan حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين arrinka labaad waxa weeyaan asabr inuu ku sabrayo markaa sabirkaa inay masiibadu dhacdo an taqaca almusiiba muu raalli ku ahayn oo yakrah fii wuquuciha lakin yaclam anaha min cindi illaah fayasbir wuxuu ogaanaya inay masiibadaas ku dhacda muu jeclayno muu doonayn inaanay dhicin buu ka jeclaa balse wuxuu ogaaday xagga ilahay inay kaga timid fa sabr wuu sabray dee marka ajarkiisuu helaya midbaa isna kasii darajo sarreeya oo sidaa inay dhacda iyo inaanay dhicin sidaa ilaahay u dooray ayuu leeyahay mar hadduu ilahayba sidaa ii dooray sidaasaan raalli ku ahay ba anigu raalli baan ku ahay marka maxay kasii darasho saraysaa inuu dhacdo iyo inaan idcinay dhacdaabu ka jeceliy iminka waayo marka hore mu ogeyn dhinac wanaagsan lakin sidaa ilahay u qadary wuxu ley sidaasaan anu raalliba ku ahay waa ilahay baa i dooray subxana wataala selafka qaarkood waxay odhan jireen markan shay ilaahay ka doona ee shaygaa uu siiyana hal mar baan shukriyaa haddii shaygii aan waayana laba jeer markan mar shukriya waxa weya ilaahay baa shaygii siiyey oo sidaa doonaya yeelay haddaan sheegi waayo waxaan ilaahay subxana wa tacala ugu mahadnaqaa sidaa ilaahay ii dooray horta inay sida saxdaata iyo sidii anigu aan doonayay oo hadday dee qaldanid ilaahay baa saa ii inuu ilaahay iga soo leexiyey markaa laba jeerba weeyaan de waa hore cajiibkaa ah weyaan waana dadka la imtixaamaya man yurid allahu bihi khayra yusib minhu baa xadiiskii ku jirtay qofka ilaahay khayr la doono waxbuu gaadhsiiyaa xanuun dhibaato kale markaas qofkii sabre dhiba dembigiina laga daadinaya xaaladda saddexaad waa maxay waa ashukru xaaladda afraad waa shukriyo uu mahadnaqayaa muxuu ugu mahadnaqayaa in ilaahay subxaana wa tacaala masiibo ka weyn uu ka badbaadiyey wuxuu leeyahy alxamdu lilah ka soo qaad qof baa sidan in badan aynu maqlay de ugu badana dadka iminka dilaa waa baabuur baa dad la gadoomay dad baa ku dhintay qaar baa ku dhaawacmay ka dhintay isagu dhibay laakiin kii dhaawacmay maxaa looga baahan yahay inuu ilaahay mahadiyo siduu ilahay umahadinaya waa u jajabay be in ilaahay uu ka badbaadiyey mid ka kasii weyn masiibo kasii weyn in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka badbaadiyey ayuu ilaahay ugu mahadnaqayaa de ilan saasuu dhiman lahay kasoo qaad lugtuu ka jabay maxaa kasii xumaan lahayd isagoo madaxa ka burbura ayaa kasii xumaan lahayd dabeetna waa inuu ilahay umahadnaqo ilahay masiibo ka weyn uu ka badbaadiyo ta hore ayaa markaa dembi ah saddexda kale sidaa ay usii kala derajo sare saa usii kala dambeeyaan baana usii kala ajar ana rasuul lahi sal l slm beriia min asaaliqati wاlxaaliqati washaaqa waa kabaairta markaa haddii uu rasulku ala sl slam ihahdo beri baan qofkaa ka ahay ama camalkaa beri baan ka ahay cidda samaysa iyo camalkaba waa kabaairta iyo dunuubta weyn asaaliqa wlxaaliqa washaaqa waa cinda almusiiba iyadoo musiibada aan raalli ku ahayn qadarkaa ku dhacay gabadha barooranaysa codkeeda kor uqaaraysa ta timaa iyo ta dharka jexjeexaysa marka maxay noqonaysaa qadarka diidanaantiisa iyo tasakudku bilficli wa bilqowl labadaba noqonaya soo maaha iminka intana waa ficil ficil ahaan bay ku muujinaysa saaliqana waa codki iyo waa waa wa can cabdillahi bn mascuud radi allahu canhu can inabiyi alayhi wasalam anahu qaala wuxuu yihi laysa mina naga mid maaha man daraba alkhuduud ka dhabanada garaaca washaqa aljuyu marada jeexjeexa wadacaa u yeedha bidacwa aljaahiliya yeerhmadii jaahiliga laysa mina iyaduna waa kabaairta hadduu nabig uri ala sla sl laysa mini iyo laysa mina haddaan muslimiinta nahay laysa mina ay almuslimiin man cid naga mid maaha daraba alkhuduud man waa alfaad alcumuumo mufrad iyo jamc iyo mudaker iyo muanas intaa way ku dhacdaa man ciddii rag iyo dumarku doona ha noqdo waliba dumarkay u badnaayeen daraba alkhuduud dhabanada alkhad waa dhabankii iska garaaca washaqa aljuyuub marada jeexjeexa oo halkaa sare iyo kasoo jeexa wadaca u yeedha bidacwa aljaahiliya yeedhmadii jaahiliga ahayd halkeen ku noolaana hoogay bay sidee baan waxaas ereyadii de isticmaaljirn aljaahiliya yeedhmadii jaahiliga khulaasatu qor waxay tahay un markaa in wixii qadaree dhaca qofka inuu murugoodo lama diidin waa wax ku dabeecaysan wuxuu isku marka awoodi karayaaba maaha murugadu iyo inuu ilmeeyo laakin waxyaalaha diidan in qadarkaa ilaahay iyo raali yahay amba markaa aanu ku qanacsanayn un sekada goorta la faral yeelay waktigii la faral yeelay sekada culimadu waxay u badan yihiin in in maka intii la joogay la faral yeelay oo aayaad kusoo degay maka oo qur-aankii maka kusoo degaya ayaa sekada lagu sheegay laakiin qofku wax cayiman looma sheegin maalkiisa inuu xuun ka bixiyaabaa waajibahay ahay laakiin tafaasiisha sekada maalka laga qaadayo goorta nisaabka seka goyska uu noqonayo cidda la siinayo iyo wax lamida xaggeebaa lagu sheegay madiina lagu sheegay oo saasaa la isku waafajinaya marka lo sekada madiina lagu waajibiyey waa tafaasiisheeda lagu waajibiyey faahfaahinteeda laakiin guud ahaan wax seke la in wa in la bixiyo fii maka lagu waajibiyey وعن بن عbاس رضي الله عنهma أن نبya slى الله علي sل نبgu bacثa u diray mعaadan mعaad buu diray radي الlahu عanهu ilى الymn ymn buu diray alxadiis nuqda nuqda macna waa fadakara wuxuu sheegay xadisku inta u ka dheeraaya fadakara alxadiisa xadiiska buu sheegay wa fiihi xadiiska waxaa ku jirtay ana allaha in alle qad iftarada calayhim ay aclimhum baa kusii laftiga ka horreysiyo ogeysiyo u sheeg ana allaha in alle qad iftarada calayhim uu ku faral yeelay sadaqatan seko fii amwaalihim maalkooda ku waajibtay tuukhadu laga qaadayo min aqniyaahim kuwooda maalqabeynkaa laga qaadayo oo faturaddu loo celinayo fii fuqaraahim kooda fuqarada ah muttafaqun caleyhi walafdu lilbukhaariy xadiiskana waa xadiiskii mucaad ibnu jabal markuu yaman u diray oo dee rasuulku dadka cilmiga labuu diri jiray dabeedna ahlu kitaabba halkaa deganaayo ahlu kitaabku iyagu way ka duwan yihiin oo dee muran iyo hadal bay kaaga horkeeni doonaan marka udcuhum ilaa shahaadati an laa ilaha illa اllah wa anii rasuulu اllah fainhum adaacuuka lidalik faaclimhum ana allaha اftarada calayhim khamsa salawaati fi kuli ywmi waleylati fainhum aطacuuka lidalik faaclimhum ana allaha اftarada calayhim sadaqaة fi amwaalihim tuukhadu min aغniyaahim waturadu calى fuqaraa'ihim kuwooda fuqarada loo celinaya alfaad yaro kala duduwan ba xadis ku hore lakin macnigu is wada tegaya fadcuuhum ilى an yuwaxid اllah ku jirta أن نaبy sل ه sلم bcث u diray mعاada ilى الymن fadakr xadiiث fiihi أn الlaha اftarad عalayhim inu ku farhayo صدqةa seko suuqadu laga qaadiya min amwaalihim oo maalkoodo dhan maaha da tafaasiil ba ku jirta suuqadu laga qaadiya min aغniyaahim oo faturadi fi fuqraaim fi fuqraaim taasna marka waxa laga qaatay in deegaanka lagu qaado un sekada lagu bixinayo mutafq aleyh lafd الbخaarي almuhim xadiisku wuxuu sheekhu imka usoo qaatay sekadu inay faral tahay waajib ay tahay bu imka usoo qaaden وعن أنس رضي الله عنه أن abا bكر الصديq radي الlaه عanه abu bكر الصديq ayaa kataba lahu u qoray أنس hadihi tani fariidaة الصadqةi waa faralkii sekada alatii sekadaasoo faradahaa uu faral yeelay rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslم calى الmuslimiina muslimiinta uu ku faral yeelay walatii tii weeyi markaa amar allahu ilaahayna amray bihaa iyada rasuulahu rasuulkiisa oo ilaahay yidhi khud min amwaalihim sadaqata fii arbacin wa cishriin afar iyo labaatankii min alibili geela ahaaday iyo famaa duunaha wixii ka hooseeya alghanamu ari baa ka waajibay fii arbacin wa cishriina min alibili famaa duunaha alghanamu wajaba fiiha alghanam ari baa oo shan geela laga soo bilaabo ilaa afar iyo labaatan waa ari baa la bixiya geelaas fii kulli khamsin shaatun markaa waa kan sii faahfaayada shan kastaba shan kastoo geela shaatun neef ariya baa lagu ri iyo lax kila doonaba fa idaa balaqat markay gaadha khamsan shan iyo labaatan ilaa khamsin wa shan iyo soddon fa fiihaa waxaa ku waajibtay laga leeyay laga doonayaa bintu bintu makhaadin unha neef gujira oo unha dhadig waa neef gugii koobaad dhamaystay kii labaadna madaxa la galay man istakmala sanata dakhala fi thaaniya makhaadna waxaa loogu magacaabay waa alxamlu makhaadku hooyadeed baa mar kale inta sida faraha badan ayaa mar kale waxay kamid tahay geelaa dhalayay kamid mid waa sida aqlabkaa markaasaa la hi bintu makhaad tii hooyadeed ay dhalaysay fain lam takun haddaanay ahayn haddii laga la waayo bintu makhaadka ah fabnu labunin dakar mid laba jir oo saddex jir galay ibnu labun dakarun oo markaa laba markaa geelu waxa kusii kal qaalisan yahay labki iyo dhadiguu kala qaalisan yahay oo keebaa si qaalisan dhadigii maadaama tarmayo haddii la waayo ibnu makhaad lama doonayo ibnulkhaadku waa qaalin si yar bu noqonaya neefadnili yar bu noqonaya laakiin ibnulabunka oo laba jir intuu dhamaystay ibnulabun macnaa waxa wey leban baa laga keenayoo hooyadii inta badan mar labaad bay dhashayoo waa irmaantay caanay leeday weyaan marka fa idaa balaqat hadday gaadho sittan wa halaasiina ilaa hamsin wa arbaciin marka halkaa shan iyo soddonkii shan iyo labaatankii ilaa shan iyo soddonkii ayaa ibnu labuun dakara amba bintu makhaad laga doonaya faidaa balqad hadday gaadho sittan wa alaaiina ilaa hamsin wa arbaciin fa fiiha bintu labuunin unthaa mid laba jir ah oo saddex jirkii gashay oo laakiin unthaa baa lagu fa idaa balqad hadday gaadho wa arbaciina ilaa sitiin fa fiiha xiqa xiqa alatii istaxaqaha istaxaqat an yadruqaha aljamal tu afar jira ah, tu saddex jira ah, oo afar jir madaxa la gashay oo mutaysatay awrku inuu hungureeyo taruuqat aljamali oo awrku miduu roorsado ah fa idaa balaqad markay gaadhay waaxidatan wasittiin lixdan ilaa khamsin wa sabciin ilaa fa fiiha jadaca mid ilka dhacsatay baa lagu leeyay oo afar jir shan jir galaya fa idaa balaqad hadday gaadho sittan wa sabciina ilaa ilaa tisciin fa fiiha bintaa labunin laba bintu labuun laba min laba jiro oo dhadiga ayaa lagu leeyay faidaa balaqad hadday gaadho ixdaa wa tisciin ilaa cishriina wa mia ilaa boqol iyo labaatan fa fiiha waxaa lagu leeyahay xiqataani daruuqata aljamal laba afar jira madaxa la galo saddex jira ah ayaa lagu leeyahay fa idaa zaadad hadday ka korodho calaa cishriina wa miatin boqol iyo labaatan hadday ka korodho qaacido guud qaado fa fii kulli arbaciina afartan kasta bintu labuun ka bix wa fii kulli khamsiinna xiqa waman lam yakun macahu qofka aan haysan ilaa arbacun min alibil afar geela mooye wax kale aan haysan waman lam yakun ka aanu ahayn macahu agtiisa ilaa arbacun afar mooyan min alibil geela ka mid a ah, falaysa fiiha sadaqa wax seke oo lagu leeyahay ma jirto ilaa an yashaaa inuu doono mooyaane rabbuhaa ay maalikuhaa kii iska lahaa ninka afarta neefe geela alihi hadduu isagu idhahdo war aniga iga wa fii sadaqati lqanami sekadii arigana fii saa'imatiha tii foofaysay ee daaq tegaysay asaaim waata daaq tagtay iyado soo daaqda idaa kaanat hadday tahay arbaciina afartan ilaa cishriin wa miatin ilaa boqol iyo labaatan ilaa cishriina wa miati shaatin boqol iyo labaatan arya shaatun baa lagu leeyay shaatu damba waaba afartan arya ilaa boqol iyo labaatan waxaa lagu leeyahay neef arya fa idaa zaada hadday ka kordha calaa cishriin wa miata ilaa miatayn fa fiiha shaataan ilaa laba boqol laga gaadhayo laba neef baa lagu leeyahay fa idaa zaada hadday ka kordho calaa miatayn laba boqol hadday ka kordho ilaa halaaثu miatin fa fiiha halaaثatu shiyaa saddex adhiyaa lagu leeyahy fa idaa zaada hadday ka kordho calaa halaaثu miatin fa fii kulli miatin shaatun hadduu ku neef leeyahay toban neef baa lagu bahaya boqolkiiba neefka bixun baa laodhanay fa idaa kaanad hadday tahay saa'imatu rajuli neefka inta u fooftaa naaqisatan mid ka yar min arbaciina afartan haddii ariga qofkan u foofaya afartankii uu ka heri yahay sekagoyska ahaa shaatan ah, min arbaciina shaatan afartan neef oo ariga uu ka yeryahay shaatan waaxidatan hal neef uu ka yeryahay fa idaa kaanat markay tahay saa'imatu rajuli qofka wixii u daaq tegayay mid naaqis ka ah min arbaciina shaatan afartan ariya shaatan waaxidatan neef keliya haddii ka tahay ka naaqis ka tahay falaysa fiihaa may ahaanin sadaqatu wax sakiy arrin iyada dhexdeeda wax sako lagu leeyay ma jirto ilaa an yashaa inuu doono mooya rabuha kii lahaa walaa yujmacu la isku geyn maayo beyna mutafariqin mid kala tagsan walaa yufaraqu la kala kacayn maayo beyna mujtamacin mid urursan khashyata sadaqa waa mafcuul yaji iyadoo sake laga cararayo oo kolba siday ugu badinayso matalan hadduu afartan adya lahaa oo idhahdo war hebel labaatan kaa kaxee adna labaatan kaa kaxee dee labaatankiisika laguma yeelanayo halkaa isagaa faaidaya haddii afartan uu gaar uhaystay afartanna gaar uhayeyna dee mid kastaba afartan kaas kaa looga baanaa sooma laba neef baa ku waajibay hadduu isku keenana maxaa ku waajibay uli neef keliya sideetan bay noqonayaano neefunbaa lagu yeelanaya marka walaa yushmacu la isku geyn maayo bayna mutafariqin mid kala tagsanaa walaa yufaraqu la kala kaxayn maayo bayna mujtamacin khashyata sadaqa laakin iyadoo sadaqa laga baqanayo haddii danihiisi keni maslaxadiisi waxalkiisa ay ku jira walkeed wama kaana wixii ahaaday min khaliidayni mid ka kooban mid isku dhex jira khaliidayn isku dhex jira oo xagga mulkiga marka la eego laba qof oo kale ay leeyihiin waaba afartan neef saddex nin baa iska leh mid labaatan buu leeyihi midna toban buu leyihi midna toban buu leeyihi waana meel buu xoolahaas wada daaqan fainahumaa kuwaasi labadaa matalan laba qof hadii wada leeyiin soqad fainahumaa labadaasi yataraajacaani way isku noqonayaan baynahumaa dhexdooda bisawiya si isku mid a ilaa lama kala jeexi karaye waxaa la odhanaya waar aduu neefka lacagtan anaa ku celinay haafkayga waan ku celinay ama wuxuu odhan karaa sanadkan adigu bixi adna sanadka dambe aan bixiyo si isku mid a iyagu noqonaya min khalidayn wixii isku isku dhex jirsanee la wada leeyahay fainahuma labadoodaasi wadale yataraajacaana way isku noqonayan baynahuma dhexdooda bisawiya si isku mid ah walaa yukhraju fi sadaqati la bixin maayo sadaqada sekada harimatun mid gabowday mid weydahoo xagga da-da ah walaa daatu cawaarin iyo mid cawaro leh ilaa an yashaa doono mooyaane almusadaqu ka lagu sadaqadaysanayo hadduu dhaho aniga ka waan qaadanaya si wfi riqati wafi riqati ay wafi lfidati fidadiina rubcu lcushri waxaa laga xagga inta sekada lagaga bixinaya waxa weeyaan rubcu lcushri toban meeloodow meesha tobnaad rubuceed alcushri waa marka shayga toban loo qaybiyo haddana rubcigina waa maxay meeshii tobnaad afar u qaybi si kale marka loo dhigana waa boqolkiiba kiiba labiyo badh boqol kiiba labiyo badh fain lam takun haddaanay ahaanin ilaa tisciina wamia boqol iyo sagaashan mooyaane hadduu matalan boqol iyo sagaashan dirhamun haysto riqadu waa alfide fain lam takun haddaan ahayn ilaa tisciina wamiatan falaysa fiiha sadaqa sadaqa laguma laha ad hadduu qofkaasi hayso boqol iyo sagaashan ama boqol iyo shan iyo sagaashan ilaa an yashaa inuu isagu doono mooyaane rabuhaa kiilaha waman balaqat ninkii gaadho cinda wagtiisa min alibil geela sadaqat ljadacati sekadii neefka afar jirka ah ee shan jirka gaadhay walaysat cindahu jadaca jadacana aan haynin wa indahu xiqa tii kasii yarayd ee leefalkii ka hooseeyey ahayd oo xiqadii haya fa inahaa isaga tuqbal waa laga aqbalaya minhu isaga alxiqa xiqadii baa laga aqbalaya laakiin sekadii waxbaa ku dhiman muxuu samaynaya markaa ilan jadaca lagu baahnaa soo maha haya wayajcal wuxuu yeelayaa macaha ay maca alxiqati xiqada wuxuu raacinayaa shaatayni laba adhiya in istaysarataa lahu hadday arrintaasi u fududaadaan in istaysarataa hadday u fududaadaan labadaasi neef lahu isaga hadduu ari hayo arigaasu ku daraya aw cishriina dirhaman amba labaatan dirham buu raacinaya hadduu arigaasi waayo waman balaqat cindahu ninka agtiisa ahaatay sadaqatu lxiqati ninka sadaqadii xiqada ay ku waajibtay ee lagu yeeshay xiqa tii saddex jirka afar jirka gashay walaysat cindahu lxiqa xiqadiina aan haynin wa cindahu ljadca laakiin tii darajadii ka sarreeyey darajadii ka sii oo ah tii shan jirka ahayd fa inahaa tuqbalu minhu waa laga aqbalay aljadacatu isagii baa markaa wax leh kani kii hore isagaa wax lagu lahaa waxbuu kusoo kabayay kaasi kanna isagiibaa dheeraad laga qaaday wa yucdiihi wuu ka lagu sadaqaraysanayaa cishriina dirhaman labaatan dirham aw shaatayn ama laba shaad buu soo celinaya rawaahu albuhaariy xadiiskani abubakr baa wuxuu yihi ana sii qoray isagoo dee markaa dadkii u kala diraya waxaan ihi waa sekadii uu rasuulku alay slat slam waajibiyey marka horta sekadu waxay ku waajibaysaa alamwaal alati tajibu fiiha sakaa waa maxay waa bahiimat اlancaam iyo alxubuub wاthimaar iyo النqdayn iyo caruud الtijaarة alaabtii ganacsiga loogu talagalay waxaa loo shardiyayaa sekada kow dee mulki meesha inuu yaalo xoolahan isagu inu leyahy qofkaa sekada laga qaadaya waxaa loo shardiyayaa xawlaani الxawl inuu sanad soo wareego marka laga reebo zarca oo ilahay yihi wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi maalinta uu soo goa xaqiisa bixiya oo sanadkii hadday laba jeer kuu soo garto beedu beertu oo ay dee labadaa jeerba nisaabki gaadhaan laba jeer baa sekada looga baahan yahy hadday shantii sano maruu soo go-dana markaasunbaa looga baahanya lakiin kuwa kale waa inu sanad usoo wareego geela iyo ariga iyo loo shardiya an takuna saa'ima hadduu ariga afartanka halkan ku hayo o uu ku calfiyo isagu meel buu ku xidhxidhay halkaasu cuntada ugu keenaayo isagaa cuntada siiya sake lagu yeelan maayo qofkaasi waa inay iyadu sideeda u daaq tagto ay soo daaqayso waxaa ka markaa niyad inuu ku bixinayo haddii waa laga qaadaya sekadii hadii laakiin aanu raali ku ahayn inuu iska bixiyo isagoon raalli ku ahayn ilahay agtiisa ajar ku yeelan maayo wuu ku dambaabayaaba waxa uu markaa rasulku alay slat slam tilmaamay adhigii iyo geelii ayuu halkan sheegay dee lodii iyo waynu arki doona axaadiis soo socota iyo dahabkiiba axaadiis badan oo kalea tilmaamaysa maadaama geelu ahaa waktigaa waa iyo adhigu jasiira alcarabiya jasiira alcarabiya maadaama ay tahay dhul saxaro ah oo biyuhu aada ugu yar yihiin lo-du kumay badnayn ambaba lo-iba kumay may joogin marka laga reebo dhulkaa sham dhulkaa kala mooyaan oo lo dee dhul barwaaqaa bay u baahantay iyadu markaa carabta saa bay ari iyo geel bay u badnaayen geeli afartan waxaan ujeedaa afar waxba laguma laha hadduu shan gaadho shan ilaa sagaal maxaa looga baahanyay hal neef inuu bixiyo toban ilaa afar iyo tobanna maxaa looga baahanyay a shan iyo toban ilaa sagaal iyo tobanna saddex neef labaatan ilaa afar iyo labaatanna afar neef shan iyo labaatan markuu gaadho halkaasuu geelu uga bilaabmaya geela waxaa laga bixiyaana adhiga marka laga reebo waa bintu maqaad bintu labuun xiqa jadaca kuwaasaa la bixinaya sekada geela ugu yar adag marka la eego inta kolba meelaha ay kusoo beegbeegmayso marka marka mararka qaarkoodna tobankiiba imika shan iyo labaatan ilaa shan iyo soddon waa tobanba udhexeeya soo maaha shan iyo soddon eh, shan iyo soddon ama lix iyo soddon ka soo bilaabo ilaa shan iyo afartan toban baa udhexeeya shan iyo afartan ilaa lixdan shan iyo toban baa udhexeeya markaasay sii durugtana sekadu way kusii yar yaraanaysa markay sii hooseysana sekada waa loo yaraynaya oo dee xikmad baa ku jirta markan ariga la yidhi geela laga bixiyo haddii la idhaahdo ninkaa shanta geela ah leh horta wuxuu la qiimeeyey nin afartan ariya leh dee haddii la sike laguma laha miskiinkii baa la dulmiyaya oo xaqii miskiinkaa mesh ka baxaya hadii la dhan shantii neef xabad bixina dee musakigii sekada bixinayaba ayaa meesha culayska ku imanaya dabeetana si ay xeegana xeega u noqdaan ilkana u nabad galaan ayaa la yeelay bay ka dhigan tahay adiguna adhi baad soo bixinaysa halkaa markay ku gaadho xoolaha halkaa gaadhaana intaasaad waxaasaad bixinaysaa marka insha allah sharxeedu waaynu dhamaysin doonaa wixii faahfaahin aynu ugu dameeyo wallahu aclam